بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين في إحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waa kitaabkeenii alraxiiq ulmakhtuum darsigan waa darsigii afraad casharkii ugu horreeyay muqadamadu ahaa laba darsi baan soo akrinay waxaan ku jirnaa weli mawqicu lcarab wa aqwaamuhaa waxaan ku dhex jirnay oo noogu dambeeyey oo aan kasoo hadalnay aqwaamu lcarab carab iyo lafaheedii iyo markay meeshay kasoo askumeen iyo intay u kala baxayeen darsigii noogu dambeeyey jumlooyinkii ugu dambeeyey baan insha allahu kasoo qabanaynaa si labada dersi soo keen xirmaan waqad razaqa allahu ismaaciila min ibnihi madad ithnay cashara waladan dhakaran halkaasaan marayn halkaasaan ka qabanaynaa insha allah waqad razaqa allahu ilaahay uu ku irsaaqay ismaaciila nabiyullahi ismaaciil min ibnati madaad gabadhii ina madaad ahayd oo xaaskiisa ahayd wuxuu ilaahay kaga irsaaqay oo uu ka dhex beeray oo <clears throat> xaaskiisii min ibnati madaad wuxuu ilaahay kaga irsaaqay ithnay cashara waladan dakaran laba iyo toban wiil oo lab ah ama rag ah laba iyo toban canug oo wiilal ah hay wahum ayaguna naabitun waa naabit aw naba'yuud wa kaydaar wa adba'iil wa mabshaam wa mishmaac wa mishmaac wa dawmaa وميشاء وحدد وتيماء ويطور ونفيس وقيدام waa laba iyo tobanka waa magacyo ad adag magacyo waan iska dul maraynaa ooma baahnin watashacabad way farcantay min ulaai ithnaa cashara labiyo tobankan wiil waxaa kasha ka farcamay ithnaa cashara qabiila labiyo toban qabiilo mid walba qabiil uu noqday sakanad way degtay kulluhaa dhammaantood fii makata makay degeen muddatan mudday deganaayeen wa kaanad waxay ahayd jullu maciisha jullu maciishatihim maciishadooda waxaa ugu weyn ama noloshooda badankeedu waxay ahayd atijaaratu ganacsi laga ganacsado min bilaadi alyamani ilaa bilaadi shaam wa misr yeman iyo masr iyo sham in laga ganacso laisaga ganacso laisaga isaga goosho taasay ahayd maarata maciishadooda waxa ugu badan ay ku tirsanayd uma intasharat hadihi qabaa-ishaasi waxay ku kala faaftay fi arjaa'i aljazira jaziirat alcarab daafaheeda bal iska daa jasiiradda keliya ma ahee waa ilaa khaarijihaana way gaartay dibaddeedoo jasiiradda meelo ka baxsanna way ku faafeen qabaa-ishaasi way ku faafeen uma arjad adrajad way tirtirantay axwaaluhum arrimahoodii fii khayaahibi bizamaani waktiga iyo zamanka mugdiyadiisay la tirtirmeenoo way dabar go-een laba iyo tobankii qabiilo oo awlaaddii ahaa nabiyullaahi ismaaciil way kala dhumeen mana baabi'in laakiin adduunkay ku kala firdheen ku kala firdheen ilaa awlaadu naabit wa kaydaar ma ahane na labadaas wiil naabit iyo kaydaar wiilashoodii unbaa hadda farac laga hayaa intii kale ummadaha kale ay dhex galeen wax tirtirma iyo wax ummadaha kale dhex galgalay halkaa darsi horaan noogu joogay waqad isdaharad way hormartay xadaaratul ambaadi nimankii reer naabid ahaa naabid ambaad waa naabidkii wiilashiisii waqad isdaharad way hormartay oo horumar bay samaysay xadaaratul ambaadi awlaadii naabid ka farcantay fii shimaali lxijaaz xijaaz waqooyigeeda wakawanuu waxay dhiseen xukuumatan qawiyatan dawlad weyn dawladdaasoo daana ay u hoggaansameen lahaa iyada bi atraafihaa wax allaala iyo wixii dawladdaas <clears throat> hareeraheeda deganaa ama wixii jasiiradda ama wixii xijaas hareeraheeda deganaa watakhaduu waxay samaysteen watakhaduu waxay ka samaysteen albatra meesha batra la yidhaahdana caasimatan lahum magaalo madax bay ka samaysteen waa wiilashii uu dhalay naabid kuwii kaydaar way noo imaan doonaan kaydaar ibnu ismaaciil wiilashiisii iyo faraciisii iyo qabiiladii ka farcantay way noo imaanaysaa naabid ibnu ismaaciil wixii ka farcamay qabiiladii ka farcantaa hadda laga hadlayaa laba iyo toban bay ahayn tobankii kale waa dhumeen dadkay ku kala dhumeen laakiin labada wiil ee naabid iyo kaydaar baa laga hadlayaa dadkii ka farcmay xaggay ku dambeeyeen xaggay ku dambeeyeen waya marka watakhaduu way samaysteen waa naabid awlaadiisiie albatraa magaalada batraa caasimatan lahum caasimada iyagu ay leeyihiin bay ka samaysteen dowlad xoog badanna waa dhisteen walam yakun mana jirin yastatiicu mid awoodo maaragtay munaawaatahum munaawatahum laloolankooda axadun qofna qof la loolami karayna ma jirin xataa jaa rumaan ilaa ay romaaniyiinta yimaadeen nimankii romaaniyiinta ahaa asalkooda rooma kasoo jeeday ilaa ay yimaadeen waxa laga hadlayana waa waa nabiyullahi ciisa calayhi salaam ka hor weeyaan walam yakun ma jirin yastatiicu wax awoodo munaawa munaawa'atahum laloolankooda axadun qofna xataa jaa aruumaanu ilaa roomaan ka yimaadeen faqadaw calayhim way tirtireen way laayeen way baabi'iyeen ahay waqad rajaxa wuxuu rajaxay asayid sulaymaan annadawi taarikhyahankaas bacda albaxsi baxsi kadib iyo baaritaan kadib baaritaankaasoo al aniiqi qoto dheer iyo wataxqiiqi daqiiq iyo xaqiijin sugan kadib wuxuu xaqiijiyey asayid sulaymaan annadawi anna muluka ala khasaan boqorada ree ala khasaan wakada sidoo kale al ansaaru nimankii ansaarado min al aws walkhasraj ahaa lam yakunuu inaysan ahayn min aali kaxdaan qaxdaan inaysan ku abtirsan wa inamaa kaanuu inay ahaayeen min aali naabit ibnu ismaaciil naabitka hadda aan ka sheekaynayno inay ku abtirsanayeen oo aysan nimankaana aws iyo khasraj iyo maaragtay kasaan midna inaysan ku abtirsanin qaxtaan qof aada u shanqaraya qofka muud kasoo baxsan oo muud gal waaya marka eh, sheekhan la yidhaahdo sayid sulayman isagu wuxuu rajaxay ansaar oo awsi khasraj ah inay naabid ibnu ismaaciil ku abtirsanayeen laakiin kaxtaaniyiin aysan ahayn ahay weliba wuxuu yidhi wa baqaayaahum waxay ka tageen iyo baaqiyaadkoodina fii tilka diyaari guryahaasaa weli laga helaa ay ku sugan yihiin dhulka isaga ah oo dadka ay ku dabar go-een maaragtay ree beni naabid ibnu ismaaciil ayaa laga helayaa raadkooda weli laga helayaa kaas marka waa naabid waxaa laisku muransan yahay maba baabi-een mase awsi khasraj baaba ka mid ah iyo ree khasaan nimankii boqorada ahaayee oo carabta ahaayee maaragtay baa ka mid ah waa la isku muransan yahay wa ama kaydaar ibnu ismaaciil kaydaar ibnu ismaaciil waxaa ka falay falam yazal kamuu zuulin abna'uhu awlaadiisii bimakata maka inay joogaan oo yatanaasaluuna hunaaka halkaa ay ku tarmayaan xataa kaana minhu ilaa uu ka ahaaday oo iska dhashay cadnaanun cadnaan iyo wawaladuhu macad wiilkiisii macad ahaa iyo cadnaan ilaa uu firkoodii kasoo baxay cadnaanna waa awowga sare ee abtirka nebiga sala allahu caleyh wasalam wa minhu cadnaaniyiintaas ayay xafidat alcarabu carabi ay xifdisay carabtii alcadnaaniyati ree cadnaani ansaabuhaa abtirkeedoo cadnaan wixii ka sarreeya ma gartaan laakiin cadnaan wixii ka hooseeyo waa la hayaa abtirku siduu isugu xigo marka macnaheeda waxa weeye kaydaar ibnu ismaaciil inuu yahay midka uu maro abtirka nebiga sal ly slam maxaa yeelay cadnaan cadnaan baa yaa ka farcamay cadnaanna waxaa maro abtirka nebiga sala allahu calay wasalam wa cadnaanun cadnaanna huwa asagu aljaddu alxaadi waalcishruuna waa awowga koob iyo labaatanaad fi silsilati nasabi nabowi abtirsiimaha nebiga markii nebi maxamed sal ly slam laga bilaabo aabihii cabdullaahi odaga koob iyo labaatanaad waa cadnaan cadnaankaasna kaydar ibnu ismaaciil buu ku abtirsadaa waqad warada waxaa soo arooray anahu sala allahu alayhi wasalam nabiga inuu yidhi anahu nabigu sal ly slam kaana inuu ahaa idan tasaba markuu abtirsado oo fa balaqa uu gaaro cadnaan cadnaan uu gaaro yumsiku waa istaagi jiray halkaasuu ku joogsan jiray halkaasu ku gaabsan jiray ilaa cadnaan markuu wado halkaasuu ku gaabsan jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray nebigu kadaba been bay sheegeen anna saabuuna nimanka abtirsinyaha nimanka abtiriyo been bay sheegeen oo macnaha cadnaan sii dhaafiyo falaa yatajaawazuhu ma gudbi jirin nebigu halkaas nimanka nasaabiinta ahoo abtirsiimada sameeyo cadnaan hadday dhaafiyeen been bay sheegeen wadahaba waxay ku tageen jamcun min alculamaai qaar ka mida ah culammada siirada iyo abtirsiimaha iyo ansaabta ilaa jawaazi rafci nasabi fawqa cadnaan abtirsiimaha in kor looga qaado cadnaan oo la dhaafin karo cadnaan mudacifiina iyagoo daciifinaya lilxadiidi almushaari ilayhi xadiiska tilmaamay oo nebigu sal ly slam uu yihi ilaa cadnaan hadii la gaarsiiyo wixii ka dambeeyo qofka tiriyay waa beenti xadiiskana waa daciif bay dheheen waana wadeen oo ilaa iyo waxay gaarsiiyeen nabiyullahi ibraahim waqaalo waxay dheheen culamada qaarkeed ina bayna cadnaan wa bayna ibraahim calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim iyo cadnaan waxa u dhexeeya arbaciina aban afartan aabe bitaxqiiqi daqiiq markii baaritaan sugan la sameeyey kadib maaragtay culamada qaar baa sidaa tiri nasabka iyo taariikhda sheegto cadnaan ilaa iyo nabiyullaahi ibraahim waxaa u dhexeeyay dheheen afartan oday haddii sidaa la raaco nebi maxamed sal ly slam iyo cadnaanna koob iyo labaatan baa udhexeeyo waxay noqonaysaa marka koob iyo afartan oday inuu ka tirsanayo nebigu sal ly slam nabiyullahi ibraahim calayhi salaam marka waxaan waa waa waa history iyo taariikhdii hore waan dul maraynaa insha allahu faahfaahin badan oo baahno waqad tafaraqad way kala firdheen oo way farcameen butuunu macad wiilkii macad ahaa awlaaddiisii oo min waladin min walad min waladihi nazaar wiilkiisii nazaar ahaa faraciisii ahaa qiila waxaa la yidhi lam yakun limacad waladun hayruhu wiil kalaba ma dhalin macad ninka la yidhaahdo wiil kalaba muusan dhalin sidaasaa la yidhi macadna waxaa dhalay cadnaan macad waa in cadnaan cadnaanna wuxuu dhalay nazaar waxaa weliba la yidhi nazaar ma oge wiil kale ma dhalin laakiin nazar wixii ka farcamay waa bateen fa kaana waxa uu ahaa linazar nazar waxa uu dhalay arbacatu awlaadin afar wiil tashacabad minhum tasha afartaasoo tashacabad minhum ay ka farcameen oy ka tarmeen arbaca qabaa'ila cadiima afar qabiiloo waaweyn afartaa qabiilo oo macad ka farcamay waa iyaad anmaar rabiica iyo mudar halkaa markaan gaarnay markaan nimid baan waxaan kusoo dhacnay qabiilooyin markii la maqlay intii haddaan soo tirinay markii cadnaan laga reebo inta badan dadku mayna maqal laakiin afarta qabiil ee macad uu dhalay iyaad iyo anmaar iyo rabiica iyo mudar rabiica iyo mudar waa macruuf mudar waaba mid nebigu ku abtirso sala allahu alay salam rabiicana waa qabiilo weyn oo wuu noo imaan doonaaye wuu noo keeni doonaaye waa qabiiladii uu ku abtirsanayay musaylamatulkadaab oo siirada waxaan kusoo marnay musaylamatl musaylimatulkadaab markuu beenta sheegtay oo nebinimada beenta sheegtay nin ay isku qabiil yihiin baa u yimid wuxuu yidhi musaylamow waawa musaylamo yosaalay musaylamaha dhina waxaa tiraa rasuulka ilaahay uwadhe wuxuu yidhi horta rasuul ha ii dambeeya musaylamaha la ii geeyo waa loo keena wuxuu yidhi maxaa ku yimaada malag baa yimaad u yidhi ma mugdi buu kugu yimaadaa mase meel iftiin iyo nuur maya mugdi buu iigu yimaadaa bui ma malag baa mugdi kugu yimaada ha malag baa mugdi iigu yimaada wuxuu yidhi ashhaddu anaka kaadibun wa ana muxamadan saadiqun waxaan markhaati ka ahay inaad been sheegayso maxamedna uu run sheegayo wax khayr la mugdi maba imaadaan bo nuur iyo iftiin bay ku imaadaan walakina kadaaba rabiica axaba ilayna min saadiqi mudar waan soo marnaa umani hadalkaas ninka reer rabiico oo beenaalaha ah beenaalaha reer rabiico runlowga reer mudar waxaan ka dooranaynaa on ka raacaynaa beenaalaha reer rabiico isagaa nagu cid ah ahay isagaa nagu cid ah marka rabiica waa qabiilkaa uu ku atirsan jiray musaylima iyo niman kale oo weliba sheegtay nebinimo sheegtay mudarna waa qabiilada nebiga sal ly slam uu ku abtirsado way noo imaanaysaa faahfaahinteeda marka halkan afarta wiil oo dhalay macad ibnu cadnaan oo ah iyaad iyo anmaar iyo rabiica iyo mudar hadda waxaan si fiican u fahamsannahay mudar inay tahay qabiilada nebiga abtirkiisa uu maro wa haadani alakhiiraani labadan ugu dambeeya waa rabiica iyo mudare humaa iyagu alladaani kuwii weeye kasurad ay badatay butuunuhaa jilbahooda ay bateen jilbyadooda oo watasacad ay ballaaratay afkhaaduhumaa lafahooda iyo jilbahooda ay ballaarteen oo oo si fiican u firay weye fa kaana min rabiica rabiica waxaa ka ahaaday asad ibnu rabiica iyo wa wa canaza ana canzata ibnu rabiica wa cabdulqays ibnu rabiica wa abna wasil bakar iyo wa taqlab afartaa qabiilo kow iyo laba iyo saddex afartaa qabiilo waaweyn mid waa asad ibnu rabiica midna waa canza midna waa cabduqays iyo abnaa wasil abnaa wasilna waa kuwa bakar iyo taqlab iyo wa xaniifa iyo wakayriha intaasaa ka farcamay xaniifana reer bani xaniifana waxaa ka dhashay musaylamatulkadaab waa garanaysaan raac canazana waxaa ka dhashay aswad alcanazi waa ninkii nabinimada sheegtay raac asadna waxaa ka dhashay tuleyxat lasadi isna waa ninkii nabinimada sheegtay marka qabiilooyin ballaaran bay ahaayeen oo halkaa iyo najdi bay degi jireen bay ay degi jireen ayay degi jireen marka waaya watashacabad waxaa haddana waxay u kala baxday qabaa'ilu mudar mudar waxay u kala baxday ilaa shucbatayni cadiimatayni laba laf laba faraq oo waaweyn ahay rabiica intii hore u kala baxday soo ma aha mudar meeqay u kala baxday tashacabad qabaa'ilu mudar ilaa shucbatayni cadiimatayni laba lafood waaweyn bay u kala baxay waa labadee qays caylaan ibnu mudar iyo wa butuunu ilyas ibnu mudar qays caylaan ibnu mudar iyo ilyas ibnu mudar labadaasay u kala baxeen labadaa ilyas ibnu mudarna waa miday quraysh ka farcmi doonta fa min fa min qays caylaan qays caylaan waxaa ka dhashay banu sulaym wa banu hawazin reer bani sulaym iyo reer bani hawazin iyo wa banu katfan ahay banu katfan wa min katfaanna waxaa ka dhashay cabsun wa dubyaan laba qabiil cabsun iyo dubyaan la yidhaahdo iyo wa ashjac iyo iyo wa khaniy ibnu ucsur ree bani ashjacna waa taqaan hebel fulan ibnu fulan al alashjaci waad aragteen wax badan cabsi iyo dubyaanna laba qabiilo waxay ahaayeen gabayada maaragtay carab ashcaarta carabiga ay aada ugu badan yihiin oo afartan sanadood bay dagaalamayeen afartan sanadood bay dagaalamayeen marka cabsi iyo dubyaan in badan waa maaragtay gabayada waad ku arkaysaan marka intaas waxaa ka farcamay waa qays caylan ibnu mudar wa min ilyas ibnu mudar waxaa ka farcamay ilyas ibnu mudar waa waa weli aftirka nebigaan ku soconaa kan hadda ilyas ibnu mudarka tamim ibnu mura wa hudayl ibnu mudrak mudraka wa banu asad ibn khuzayma wa butunu kinana ibn khuzayma qof baa muud kasoo baxsan aada uqay u fadla muud ku noqo waya marka wa banu asad ibn khuzayma wa butunu kinana ibn khuzayma kinaanadana waa aftirkii nabigaan ku soconaa sal lla alay salam wa min kinana kinanana waxaa ka dhashay qurayshun quraysh wahum ayaguna qurayshna awlaadu fihr ibnu malik ibnu nadar ibnu kinana weeye ahay wanta wanqasamad way u qaybsantay qurayshun quraysh waxay uqaybsantay ilaa qabaa'ilin shata qabiilooyin kala duwan wa min ashhariha waxaa ugu muhiimsan oo ugu caansan qabiilooyinka quraysheed jumax fulan ibnu fulan aljumaxi waa maqli jirteen wa saham wa cadiy wa makhzuum wa taymin wa zuhra soo ma jeedid waxaa lasoo galay hadda saxaabadii waaweynaa ahay asahmi alcadiy waa cumar bin khadaab almakzumi waa khaalid bin welid iyo ay sheegeen abujahli laftay ka dhasheen wa taymin waa laftuu ka dhashay abubakr wazuhra wa butuni qusay ibnu kalaab wahiya qusay ibnu kalaab lafihiisa wahiya cabdudaar ibnu qusay wa asad ibnu cabdilcuza ibnu qusay wa cabdi munaaf ibnu qusay marka qusay ibnu kalaab wuxuu u kala baxaa cabdidaar ibnu qusay iyo asad ibnu cabdilcuza ibnu qusay iyo cabdimanaaf ibnu qusay cabdimanaaf marka waa laftii nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa hadda waxaan ku soconnaa dariiq la fahmayo ahay wuxuu kaaga soo bilaabay nabiyullahi ibrahim soo ma jeedid ismaaciil buu kuusoo mariyey cadnaan buu kuusoo mariyey mudar buu kuusoo mariyey soo ma jeedid qoraysh buu kuusoo mariyey ahay qusay ibnu kilaab buu kuusoo mariyey cabdimanaaf baa hadda maraynaa cabdimanaaf cabdimanaafna waa nebiga sal ly salam waad garanaysaan saddex oday buu ka joogaa cabdullaahi cabdimutalib haashim cabdimanaaf baa ku xiga marka cabdimanaafkaasna waa inaa qusay ibnu kilaab wey wa kaana min cabdi manaaf cabdi manaafna wuxuu dhalay arbacu fasaa'ila afar lafood halkaa markii la si fiican uqabataa lagaa rabaa ree cabdi manaaf meeqaa la isku yihahdaa afar lafood cabdu shamsin wa nawfal walmutalib wa haashim wa haashim afartaa lafood waa ibna wa waa ilmo maaragtay cabdi cabdishams yaa ku abtirsada cuthmaan binu cafaan iyo abu sufyaan iyo ree bani umayadood garanaysaan waa ree bani cabdishamsi wey nawfalna waxaa ku abtirsado jubayr ibnu mudcim ibni cadiy saaxaabigaad garanayseen mudalib iyo laftii nebiga oo haashim ah afartaa lafood waa inulma munaaf wey wa beytu haashim gurigii reer haashim huwa asagu aladii beytkii weeye istafa allaahu minhu ilaahay uu ka xushay sayidunaa muxamadin sayidina muxamed ibni cabdillahi ibni cabdilmutalib ibni haashim nabiga wey sala allahu alayhi wasalam qaala sala allahu alay slm nabigu wuxuu yidhi in allaha ilaahay istafaa wuu doortay min waladi ibraahim awlaadi ibraahim ismaaciila buu ka doortay wastafaa wuu ka doortay min waladi ismaaciilana kinaanuu ka doortay wastafaa min kinaanana qurayshan buu ka doortay wastafaa min qurayshana bani haashim buu ka doortay wastafani anigu iga doortay min bani hashim reer bani hashimna anigu iga doortay yiri nabigu sala allahu alay wasalam xadiiskaas saxiix muslimku ku qoran ah. iyo sunankaba qaar kamid a ah. waa sidaa marka nebi maxamed sala allahu alayh wasalam abtirkiisa ismaaciil buu galaa nabilah eh, nabiyullahi ismaaciilna waa ina nabiyullahi ibrahim marka markii lagu weydiiyo nebigu waa reer bani hashim waa reer bani cabdimanaaf waa quraish waa reer bani kina eh, kinaana waa maaragtay wuxuu gelayaa markaas maaragtay nabiyullahi ismaaciil kadibna nabiyullahi ibrahim alayhi salaam wacan ilcabaas bni cabdilmualib waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu lahi sal sl rasuulka ilahi wuxuu yihi in allaha ilaahay khalaqa wuu abuuray alkhalqa abuurka bini aadanka makhluuqa fajcalanii wuxuu iga yeelay min khayri firaqihim firqooyinka midda ugu khayr badan wa khayri lfariiqayni labada firqo midda ah, sii khayr badan uma takhayara alla wuu ka doortay alqabaa'ila qabaa'ishi buu kala doortay fajacalanii wuxuu iga yeelay min khayri lqabaa'ili qabaa'il midda ugu khayr badan uma takhayara wuxuu doortay al wuxuu kala doortay albuyuuta qoysaska iyo guryihii fajacalanii alla wuxuu iga yeelay min khayri buyuutihim guryahooda quraysh oo dhan markii la isu geeyo guriga ugu khayr badan faana anigu khayruhum baan ahay kan ugu khayr badan nafsan nafasan xag nafsan xagga qof ahaanta wa khayruhum baan ahay beytan xagga raaskana midka ugu khayr badan waxaa lagu ta'wiiliyey nebigu khayru khalqi illahi waaye hataa muranka ma jiro laakiin qabiilooyinka ugu khayr badan markii la leeyahay marka iyada islaamka ka hor diin ma jirin dadku waxay ahayn iska asnaam laakiin as dadka sanamka caabudayo basikal khayr daraa quraysh ama reer bani haashim ama reer cabdimanaaf nebigu ka dhashay khaasatan reer bani hashim xagga martisoorka iyo safarayda la la nooleeyo iyo ballantoo la ilaaliyo iyo runtoo la sheego iyo dulmigoo la diido iyo dadka socotada la sooro iyo xujayda oo la sooriyeeyo waxay ahayn dadkii qaabilsanaa bay ahaayenbu ahay marka sidaas ayagoo khiyaar u ahaa oo islaamnimada ay ka maqnayd baa islaamka iyo hidaayadii yimaadeen sidaasay haddana waxay ku noqdeen dadka ugu khayr badan dadka ay ku noqdeen ahay waa sidaa kuwooda khayrka badanna la sheegayana waa kuwii islaamay abu abulahab oo kale iyo kuwii inkaarsi qaboon islaamin islaamka dhibi jiray ayagoo marna khayr ma soo gelayaan ma soo gelayaan waaya <clears throat> marka badanaa waa taariikh hadda waxaan marayno waan dul maraynaa insha allahu fahaajarad way way guurtay cabdulkays cabdulqays way guurtay waxaan ka booda amayn laba sadar walamaa takaasara markuu batay awlaadu cadnaan cadnaan awlaadiisi markay bateen dib u noo celiyey tafaraquu way kala firdheen fi an fi fi anxaain shata meelo kala duwan iyo dhinacyo kala duwan iyo daafo kala duwan oo min bilaadi alcarabi dhulka carbeed ay ku kala faafeen ahay mutatabiciina iyagoo raacraacayo mawaaqif alqadri meelaha roobku ku da o iyo wa manaabit cushbi wa manaabit lcushbi meelaha daaqu ka baxo cawsku xoololey bay ahaayeen marka meeshii roobku la aadon bay aadeen ayay aadeen awlaaddii cadnaan fa fahaajarad way guurtay cabdulqays wa butuunu min bakr ibni waa'il baa guuray jilbo ka tirsan reer bakr ibni waa'il wa wabuduun min tamiim iyo jilba ka tirsan reer tamiim ila albaxrayni baxrayn bay u guureenoo fa aqaamu biha halkaasay degeen wa kharajad way soo baxday banu xaniifa ibnu sacab ibnu caliy ibnu bakar ila alyamaama reer bani xaniifana waxay u guureen yamaama iyo halkaa fa nazaluu waxay degeen bixajar meesha la yidhaahdo reer bani xaniifana waa qoladuu ka dhashay musaylima waad garanaysaan saxaabo badan oo khayr badan baa ka dhashay sumaamata ibnu usaal iyaa ka mid ahaa laakiin kan maadaama inkaar u qabay nebinimada sheegtay qabiilkusuna ay taageereen reer bani xaniifa sidaasaa badanaa loogu magacaabayaa ahay wa kharajat banu xaniifa way way guurtay way baxday reer banu xaniifa ibnu cali ibnu bakar ilal ila alyamaamay u guureen oo fa nazaluu bixajar bay degeen ahay qasbat ilyamaama xajartaasoo qasbat ilyamaama yamaamo caasimadeedii ahayd waa qaamad way degtay saa'iru bakar ibnu waa'il qabiilooyinkii soo haray ee reer bakar ibnu waa'il fii tuuli lardi ardi fii tuuli lardi dhulkii dheeraa ee u dhexeeya min alyamaamati ila albaxrayn halkaasay degeen ilaa sayfi kaadima ila albaxri sayfu kaadima meesha la yidhaahdo ila albaxri ilaa badda faadraafi sawaadi alciraaq faadraafi sawaadi alciraaq dhulka ciraaq dacaladeeda dhulweynaha ciraaq dacaladiisay degeen fal ublay degeen waxay kaloo degeen fa hayad bay degeen waxaana waa magacyo ubla iyo hayad iyo aswaad alciraaq iyo sayfi kadima iyo waxaasoo dhan waa dhul magaciisa weeye halkaasay degeen <clears throat> intaasoo meelood bay degeen waa qaamad way way degtay taqlab biljasiirati alfuraatiya jasiiradda furaad webiga furaad hareerihiisa ah bay degeen reer taqlab wa minhaa waxaa ka mid ah reer taqlabna butunun jilbo kaanad ahaa tusaakinu bakran kuwa reer bakar la degan wa sakanad way degtay banu tamiim bibaadiyati albasra magaalada basra baadiyaheeda halkaasay degeen halkaasay degeen meesha hadda basra ka dhisan tahay baadiyaheeda halkaasay degeen waaqaamad way degtay banu sulaym bilqurbi reer bani sulaym waxay degeen bilqurbi min almadiina meel madiina u dhow min waadi lqura waadi lqura meesha la yidhaha ilaa khaybar ilaa sharqiyi lmadiina madiina barigeeda ilaa xaddi ljabaleyn labada burood jabaleynka reer bani tay ay deganaayeen agagaarkeeda ilaa maa yantahi ila alxara ilaa meesha haartu ku dhamaato intaasna waxaa degay reer bani sulaym reer bani sulaym magaalada madiina duleedkeeday deganaayen wareer ganaysan reer bani sulaym wasakanad way degtay thaqiifun reer bani thaqiifna waxay degeen bidaacif reer bani thaqiifna waa lafti uu ka dhashay curwata ibn mascuud athaqafi ninkaad garanayseen saxaabiga jaliilka hadda ka horaan ka sheekeyno nabigu uu ku mathalay inuu yahay saaxibu yaasiin ninkii suuratu yaasiin ay ka sheekayso kale inuu lamid ahaa isagoo addimayo turki intuu dacwada gaarsiiyey adimayo inay fallaar ku dhufteen waxaa kaloo ka dhashay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi waa garanaysaa bidaaif bay degeen daaif wa hawaazin ahay wa hawaazin hawaazinna waxay degeen fi sharqiyi maka maka barigeeda binawaaxi awtaas meesha la yidhaahdo hiya iyaduna cala aljaadati mid waxay ku taallaa bayna makata walbasra awdaasna waxay ku taallaa bayna almaka walbasra basra iyo maka dhexdooda wasakanad way degtay banu asadna sharqiyi tayma tayma meesha laha barigeeda wa qarbiya alkuufa kuufa galbeedkeeda baynahum wa bayna tayma ayaga reer tayma waxaa udhexeeyey diyaaru bux bux buxtur min day lafta buxtur la yidhaahdo reerday ka tirsan degaankoodii wey wa baynahum iyaga iyo wa bayna alkuufana khamsu khamsu layaalin shan habeen socod baa yaa la ysaga socdaa shan habeen socod ayagii reer kuuf iyagii meesha kuufa la yidhaahdo shan habeen baa la ysaga socdaa wasakanad way degtay dubyaanu bilqurbi meel u dhow qabiilka dubyaan la yidhaahdo bilqurbi min taymaa ilaa xawraan halkaasay degeen marka waa qabiilooyin magacood iyo meelay deganeen magacood waxba marka hadda faahfaahin kale uma sii baahno wa baqiya way hareen bitihaama tihaama waxaa ku haray butuunu kinaana kinaana lafaheeda qaar ka mid a waa qaaman bi maka maka waxaa degay iyo wadawaaxi aha buduunu qurayshin quraysh baa degtay maka wa kaanuu waxay ahaayeen mutafariqiina kuwa ku kala firirsan kuwa kala firirsan oo laa tujmicuhum jaamicatun wax isu keena aysan jirin haba yaraatee hahay quud iyo qaanaan midna maysan wadaagi jirin quraysh shuqulna iskuma lahayn hahay ummadduna hadday sidaa noqoto oo taladu ka lunto oo isku xirnaan weydo marka dambe way baaba'daa ahay wa kana wa kaanuu waxaan qureyshi mutafariqiina kuwa kala firirsanoo laa tujmicuhum jaamicatu wax kulmiyaba aysan jirin wax isu keenaba aysan jirin xataa nabaqa ilaa uu usoo baxay fiihim dhexdooda uu kasoo baxay qusay ibnu kilaab oo awooga sare oo nebiga sal ly slam ah fa jamacahum wuu kulmiyey wa kawana lahm wuxuu usameeyey waxdatan midnimo oo sharafad hum sharaftay oo sharaf u yeeshay oo wa rafacad min aqdaarihim qiimahoodana kor u qaaday markay midoobeen odagaa qusay ibnu kilaab baa usoo baxo mideeyey nidaam buu u dejiyey ayagoo dhan wuu isku duubay quud iyo qaaraan ba uga wadaageen waxa weeye markaasay sharaf yeesheen oo qiimo yeesheen markii ay kala maaragtay ay kala tafaraaruqsanaayeena wax qiimo ah midna maysan lahayn waana dabeecadda maaragtay lagu arkay sunnada rabbi maaragtay ilahi subxana wataala sunadiisa dadku hadday iskhilaafaan oo kala tagaan oo taladooda lunto qiimo yeelan mayaan nin walba meel cidlaa bahal ku cunayaa haddii laakiin ay isu imaadaan oo taladooda intay mid u dhiibtaan ay maqlaankaa oo isku dumaan meel laga soo gala male saasay marka quraysh ahaayeen qusay ibnu kalaab ayaa marka isku duway iyagoo isku duduway alxukmu walimaaratu fi lcarab xukunkii iyo imaaradii madaxtinimadii fil carabi carab yaa madaxa ayaase la xukumi jiray yaase la xukumi jiray carab dhexdeeda xiinamaa aradnaa markaan doonnay an natakalama inaan ka hadalno markaan damacnay an natakalama inaan ka hadalno can axwaali lcarabi carab axwaasheedii iyo arrimaheedii qabla lislaami islaamka hortii ra'aynaa waxaan aragnoo nala qumanaatay an nadaca inaan isa soo hordhigno suuratan sawir musakaratan la yareeyey min taariikh min taarikhi alxukuumati walimaara taariikhdii carbeed ee xagga xukuumadda iyo xagga madaxtinimada iyo walmilali xagga diimaha iyo waladyaani xagga diimaha fi carabi carab dhexdeed ahay waxaa la in laisbarbar dhigo la ogaado qiimaha islaamku leeyahay islaamku qiimaha u leeyahay waxaa la ogaan karaa markii la ogaado carabi maxay ku sugnay say ahayd wuxuu yidhi marka sidaan u maaragtay u qiimayno axwaashii carbeed waa inaan fiirino xukumadoodii madaxtinimadoodii imaarooyinkoodii diimahoodii siday ahaayeen hadda wuxuu kasoo baxay degaankoodii say u deganaayeen ahay wuxuu hadda gelayaa marka wixii xukun iyo siday wax u xukumi jireen iyo madaxtinimadoodii iyo boqoradoodii iyo diimahoodii iyo siday ahaayeen ahay wuxuu yidhi maaragtay ra'aynaa waxaan aragnay xiinamaa goortii aradna aan damacnay an natakalama inaan ka hadalna can axwaali alcarabi carab axwaasheeda iyo arrimaheeda qabla alislaami islaamka hortii ra'aynaa waxaan aragnoo nala qumanaatay an nadaca inaan ishor dhigna suuratan muuqaal musaqaratan la yareeyey oo lasoo koobay oo min taariikhi alxukuumati walimaara taariikhdii xukuneed iyo madaxtinimeed iyo walmilal diineed milal iyo adyaanku waa isku mid iyo adyaani diineed oo fil carabi carab dhexdeed xataa yas yashula calayna si uu noogu fududaado fahmu lawdaaci xaaladii inaan fahano addaari'ati ee taagnayd cinda duhuuri alislaami islaamku markuu soo daahirayay xaaladii taagnayd iyo carabsay ahayd diin say ka ahayd cimaare xukun say ka ahayd dhaqan say ka ahayd deegaan say ka ahayd wax walba inuu lagu sheeguu rabaa islaamka markuu soo daahirayay n maaragta siday carab u ahayd waxaa la yidhi shayga horaan usoo sharaxnay markaad shayga kala ogaataad ogaan kartaa qiimihiisa nabad haddaad haysato nabadda qiimaheed matalan ilaa colaadaad aragto caafimaad haddaad haysato caafimaadka qiimihiisa ma fahmaysa ilaa xanuun kugu dhaco jirato soo ma jeedid xorriyad haddaad haysato xorriyadda macneed ma fahmaysa ilaa lagu xidhood xabsi aragto xabsi gasho yacni islaamka macaankiisa waxaa la arki karaa markii la ishtiimiyo carabi say u noolayd qabla alislaam say ahayd maxay maxaa diin u ahaa say u dhaqmi jireen ahay wuxuu yidhi kaana waxay ahaayeen xukaamu ljaziira jaziiradu jaziirat lcarab madaxdeedu xiina goortii bazakad ay soo baxday shamsu lislaami islaamka qoraxdiisu markay soo baxday xukaamtii jaziirat lcarab waxay ahaayeen qismayni laba qaybood qismun minhum qayb iyaga ka mida mulukun boqoray ahaayeenoo mutawajuuna taaj la saaray oo la caleemo saaray oo la boqray bay ahaayeen ilaa anahum laakin ayagu nimankaa boqorada ah fi lxaqiiqati sida dhabta ah kaanuu waxay ahaayeen hayra mustaqiliina kuwa aan madax bannaanayn ma madax banaanay wuu noo keeni doonaaye niman carab oo boqorro ah oo qaarka xagga iyo galbeedka xigana ay ku xiran yihiin nimankii hore ee roomaanka oo sham ka talinayay qaarna ay ku xiran yihiin nimankii faris boqortooyadii faris boqorrana iska sheegto laakiin aan aan maaragtay amarka la siiyo oo la xukumo sida hadda kuwa carbaha caalamul islaami xukumo oo kale kuwa wixii la rabo loo yeeriyo sidaasay ahaayeen bal kaba sii hooseeyabo ayay ahaayeen qismun qayb oo minhum ka mida mulukun mutawajuun ay ahaayeen maaragtay e, niman boqoro ahoo taaj saaran yahay ilaa anahum laakin iyagu fi lxaqiiqati kanuu gayra mustaqiliina way ahayen kuwaan madax banaanayn wa qismun qis qaybna hum ayagu ru'asaau lqabaa'il bay ahaayeen qabiilooyinka madaxdooda iyo walcashaa'iri tolweynaha madaxdooda nabadoonno ogaasiyo salaadino garaado waxaad raba ugu yeer nimanka qabaaisha xukumay ahaayeen lahum waxay ahayd nimankaasi maa lilmuluki waxa ay leeyihiin boqorada oo min alxukmi xukun ah iyo awood iyo walimtiyaazi iyo weliba siyaada wax gaar ah kuwa qabaa-ishaaba sii xog badnaa sida boqorada oo kale bay iyaguna awood lahaayeen iyo weliba imtiyaaz waxyaala u gaar ah oo la siiyo oo si gooni a ah loo siiyo ninka madaxda wa mucdamu ulaai kuwa badankooda qabaa-isha ka taliyo nabadoonada ah kaanu waxay ahaayeen calaa tamaami alistiqlaal kuwa madax banaan oo madax banaani ku jiro ayaga cid waxuma yeelin jirin maxaa qabaa qabaailooyin baa hoos iyo hoos tegi jira amaa kuwa wax loo yeerin jiray oo la xukumay boqoraday ahaayeen boqor muu ahaanaya hadduusan amarka qaadan ninkan laakiin waa kaba qabiil qabiilkuna maal meel buu u guurayaa cid uu ka amar o male wa rubamaa waxaa laga yaabaa kaanad libacdihim qaarkood inay u sugnaatay tabaciyatun dabadhilifnimo limalikin mutawa eh, mutaw mutawaj mutawij nin boqor hoo mutawij ah oo taaj loo saaray inuu hoos tago tabiciye inuu u yahay dabadhilif hadhina waxaa tidhahdaa hoos hoostag inuu yahay inuu inuu hoos imaado nin boqor hoo kuwa taajka loo saaray ah ayaa laga yaabaa walmuluuku boqoraduna mutawajuuna waxaa taajka loogu xidhay walmuluuku lmutawajuuna boqoradii taajka loo xidhayna hum iyagu muluuku lyamani boqoradii reer yemen wa muluuka ala kasaan boqoradii reer ala kasaan wa muluuku lxiira boqoradii reer xiira iyo wamaa wamaa caddaa haaulaai wixii kuwaa ka soo haray oo min xukaami ljaziirati madaxdii jaziirat lcarab ahaa falam ha waxaad tidhaahdaa boqorradu waxay ahayn walmuluku lmutawajuuna waxay ahayn hum ayagu almuluku lyaman walmuluku alkhasan iyo wamuluku lxiira ree yeman iyo ree alkhasaan iyo ree xiira saddexdaasaa boqorro ah kuwa taajka u saaran yahay boqortooyada sheegto wamaa cadaa haaulaai wixii kasoo haray intaa oo min xukaami aljaziira jaziiradda madaxdooda ka mid ah falam takun lahum tijaanun falam takun lahum ama sugnayn tiijaan taajaj uma sugnayn oo taaj ma waxmarnay ayagu boqortooyo ma sheegan jirin carabta boqortooyada sheegan jirtay waa boqortooyadii yemen boqortooyadii ala kasaan ala kasaan nimankii kasaasinada ahaayo al kasaan la yidhahay degi jireen oo loogu magac daray waa nimankii xaggaa iyo sham dariska la laahayo room dariska ahaa wey iyo mulukul xiira saddexdaasaa boqorro ahaa oo carab ah oo awoodihii waaweynaa markaasi boqortooyinka waaweynaa ee bari iyo galbeed rome iyo faris ku tiirsanaa wamaa caddaa haaulaai wixii ka soo haray kuwa ayaga oo min xukaami aljaziira madaxdii jaziirat alcarab ahaa falam takun lahum tijaanu wax taajaja uma sugnayn uma sugnayn ahay marka almaliku bilyaman ayaan ka bilaabeynaa insha allahu tacaala darsigeenna soo socdo biidni illahi tacaala kan halkaasaan ku joojinaynaa laba habeen laba cashar oo soo socda ama saddex cashar oo soo socdo ama afarta cashar oo soo socda insha allahu tacaala waxaan ku jiri doonaa carabta iyo qaabkay ahayd waxaan gaari doonaa insha allahu tacaala axwaashoodii xagga siyaasadda iyo maaragtay xagga diinta iyo diimahoodii kadib insha allahu tacaala siday u noolaayeen xagga xaaladooda ijtimaacigan ku xujin doonaa xaaladooda iqtisaadku ka hadli doonaa haddana ikhtilaafkoodii iyo siday ahaayeen kadib nasabu nebi baan geli doonaa insha allahu tacaala dhowr dersi oo soo socdo waxaan ku jiri doonaa insha allahu taariikhdii carbeed kadib baa nasabka nebiga sal ly slam bilaabi doonaa biidni illah barak allah fiikum ashirka nacaw intaas ku igaan jazakum allah khair asalamu calaykum waraxmat ullah بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين في إحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waa kitaabkeenii alraxiiq lmaktuum darsigan waa darsigii afraad casharkii ugu horreeyay muqadamadu ahaa laba darsi baan soo akrinay waxaan ku jirnaa weli mawqicu alcarab wa aqwaamuhaa waxaan ku dhex jirnay oo noogu dambeeyey oo aan kasoo hadalnay aqwaamu lcarab carab iyo lafaheedii iyo markay meeshay kasoo askumeen iyo intay u kala baxayeen darsigii noogu dambeeyey jumlooyinkii ugu dambeeyey baan insha allahu kasoo qabanaynaa si labada dersi soo keen xirmaan waqad razaqa allahu ismaaciila min ibnihi madad ithnay cashara waladan dakaran halkaasaan marayn halkaasaan ka qabanaynaa insha allah waqad razaqa allahu ilaahay uu ku irsaaqay ismaaciila nabiyullahi ismaaciil min ibnati madaad gabadhii ina madaad ahayd oo xaaskiisa ahayd wuxuu ilaahay kaga irsaaqay oo uu ka dhex beeray <clears throat> oo xaaskiisii min ibnati madaad wuxuu ilaahay kaga irsaaqay ithnay cashara waladan dakaran laba iyo toban wiil oo lab ah ama rag ah laba iyo toban canug oo wiilal ah hay <clears throat> wahum ayaguna naabitun waa naabit aw naba'yuud wa kaydaar wa adba'iil wa mabshaam wa mishmaac wa mishmaac wa dawmaa وميشاء وحدد wa ويطور wa وقيدام waa laba iyo tobanka waa magacyo ad adag magacyo waan iska dulmaraynaa oma baahnin watashacabad way farcantay min ulaai ithnaa cashara labiyo tobankan wiil waxaa kasha ka farcamay ithnaa cashara qabiila labiyo toban qabiilo mid walba qabiil uu noqday sakanad way degtay kulluhaa dhammaantood fii makata makay degeen muddatan mudday deganaayeen wa kaanad waxay ahayd jullu maciisha jullu maciishatihim maciishadooda waxaa ugu weyn ama noloshooda badankeedu waxay ahayd atijaaratu ganacsi laga ganacsado min bilaadi alyamani ilaa bilaadi sham wa masr yeman iyo masr iyo sham in laga ganacso laisaga ganacso lasaga goosho taasay ahayd maarata maciishadooda waxa ugu badanay ku tirsanayd uma intasharat hadihi qabaa-ishaasi waxay ku kala faaftay fi arjaa'i aljazira jaziirat alcarab daafaheeda bal iska daa jasiiradda keliya ma ahee waa ilaa khaarijihaana way gaartay dibaddeedoo jasiiradda meelo ka baxsanna way ku faafeen qabaa-ishaasi way ku faafeen thuma arjad adrajad way tirtirantay axwaaluhum arrimahoodii fii khayaahibi zamaani waktiga iyo zamanka mugdiyadiisay la tirtirmeenoo way dabar go-een labiyo tobankii qabiilo oo awlaaddii ahaa nabiyullahi ismaaciil way kala dhumeen mana baabi'in laakiin adduunkay ku kala firdheen ku kala firdheen ilaa awlaadu naabit wa kaydaar ma ahane na labadaas wiil naabit iyo kaydaar wiilashoodii unbaa hadda farac laga hayaa intii kale ummadaha kale ay dhex galeen wax tirtirma iyo wax ummadaha kale dhex galgalay halkaa darsi horaan noogu joogay waqad isdaharad way hormartay xadaaratul ambaadi nimankii reer naabid ahaa naabid ambaad waa naabidki wiilashiisii waqad isdaharad way hormartay oo horumar bay samaysay xadaaratul ambaadi awlaadii naabid ka farcantay fii shimaali alxijaaz xijaaz waqooyigeeda wakawan waxay dhiseen xukuumatan qawiyatan dawlad weyn dawladdaasoo daana ay u hoggaansameen lahaa iyada biatraafihaa wax allaala iyo wixii dawladdaas <clears throat> hareeraheeda deganaa ama wixii jasiiradda ama wixii xijaas hareeraheeda deganaa watakhaduu waxay samaysteen watakhaduu waxay ka samaysteen albatra meesha batra la yidhaahdana caasimatan lahum magaalo madax bay ka samaysteen waa wiilashii uu dhalay naabid kuwii kaydaar way noo imaan doonaan kaydaar ibnu ismaaciil wiilashiisii iyo faraciisii iyo qabiiladii ka farcantay way noo imaanaysaa naabid ibnu ismaaciil wixii ka farcamay qabiiladii ka farcantaa hadda laga hadlayaa labiyo toban bay ahayn tobankii kale waa dhumeen dadkay ku kala dhumeen laakiin labada wiil ee naabid iyo kaydaar baa laga hadlayaa dadkii ka farcmay xaggay ku dambeeyeen xaggay ku dambeeyeen waya marka watakhaduu way samaysteen waa naabid awlaadiisiiye albatraa magaalada batraa caasimatan lahum caasimada iyagu ay leeyihiin bay ka samaysteen dawlad xoog badanna waa dhisteen walam yakun mana jirin yastatiicu mid awoodo maaragtay munaawatahum lalolankooda axadun qofna qof la loolami karayna ma jirin xataa jaa rumaan ilaa ay romaaniyiinta yimaadeen nimankii romaaniyiinta ahaa asalkooda rooma kasoo jeeday ilaa ay yimaadeen waxaa laga hadlayana waa waa nabiyullahi ciisa calayhi salaam ka hor weeyaan walam yakun ma jirin yastadiicu wax awoodo munaawa munaawa'atahum la loolankooda axadun qofna xataa jaa aruumaanu ilaa roomaan ka yimaadeen faqadaw calayhim way tirtireen way laayeen way baabi'iyeen ahay waqad rajaxa wuxuu rajaxay assayid sulaymaan annadawi taarikhyahankaas bacda albaxsi baxsi kadib iyo baaritaan kadib baaritaankaas oo al aniiqi qoto dheer iyo wataxqiiqi daqiiq iyo xaqiijin sugan kadib wuxuu xaqiijiyey assayid sulaymaan annadawi anna muluka ala khasaan boqorada ree ala khasaan wakada sidoo kale al ansaaru nimankii ansaarada min al aws waalkhasraj ahaa lam yakunuu inaysan ahayn min aali kaxdaan kaxdaan inaysan ku abtirsan wainamaa kaanuu inay ahaayeen min aali naabit ibnu ismaaciil naabidka hadda aan ka sheekaynayno inay ku abtirsanayeen oo aysan nimankaana aws iyo khasraj iyo maaragtay kasaan midna inaysan ku abtirsanin qaxtaan qof maxaad u shanqaraya qofka muud kasoo baxsanoo muud gala waaya marka eh, sheekhan la yidhaahdo sayid sulayman isagu wuxuu rajaxay ansaar oo awsi khasraj ah inay naabid ibnu ismaaciil ku abtirsanayeen laakiin kaxtaaniyiin aysan ahayn hahay weliba wuxuu yidhi wa baqaayaahum waxay ka tageen iyo baaqiyaadkoodina fii tilka diyaari guryahaasaa weli laga helaayo ku sugan yihiin dhulka isaga ah oo dadka ay ku dabar go-een maaragtay ree beni naabid ibnu ismaaciil ayaa laga helayaa raadkooda weli laga helayaa kaas marka waa naabid waxaa la isku muransan yahay maba wada baabi-een mase awsi khasraj baaba ka mid ah iyo reer khasaan nimankii boqorada ahaayee oo carabta ahaayee maaragtay baa ka mid ah waa la isku muransan yahay wa ama kaydaar ibnu ismaaciil kaydar ibnu ismaaciil waxaa ka falay falam yazal kamuu zuulin abna'uhu awlaadiisii bimakata maka inay joogaan oo yatanaasaluuna hunaaka halkaa ay ku tarmayaan xataa kaana minhu ilaa uu ka ahaaday oo iska dhashay cadnaanun cadnaan iyo wawaladuhu macad wiilkiisii macad ahaa iyo cadnaan ilaa uu firkoodii kasoo baxay cadnaanna waa awowga sare ee abtirka nebiga sala allahu caleyh wasalam wa minhu cadnaaniyiintaas ayay xafidat alcarabu carabi ay xifdisay carabtii alcadnaaniyati ree cadnaani ansaabuhaa abtirkeedoo cadnaan wixii ka sarreeya ma gartaan laakiin cadnaan wixii ka hooseeyo waa la hayaa abtirku siduu isugu xigo marka macnaheeda waxa weeye kaydaar ibnu ismaaciil inuu yahay midka uu maro abtirka nebiga sal ly slam maxaa yeelay cadnaan cadnaan baa iyo yaa ka farcamay cadnaanna waxaa maro abtirka nebiga sala allahu alay wasalam wa cadnaanun cadnaanna huwa asagu aljaddu alxaadi waalcishruuna waa awowga koob iyo labaatanaad fi silsilati nasabi nabowi abtirsiimaha nebiga markii nebi maxamed sal ly slam laga bilaabo aabihii cabdullaahi odaga koob iyo labaatanaad waa cadnaan cadnaankaasna kaydar ibnu ismaaciil buu ku abtirsadaa waqad warada waxaa soo arooray anahu sala allahu calayhi wasalam nabiga inuu yidhi anahu nabigu sal ly slam kaana inuu ahaa idan tasaba markuu abtirsado oo fa balaqa uu gaaro cadnaan cadnaan uu gaaro yumsiku waa istaagi jiray halkaasuu ku joogsan jiray halkaasuu ku gaabsan jiray ilaa cadnaan markuu wado halkaasuu ku gaabsan jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray nebigu kadaba been bay sheegeen ana asaabuuna nimanka abtirsinyaha nimanka abtiriyo been bay sheegeen oo macnaha cadnaan sii dhaafiyo falaa yatajaawazuhu ma gudbi jirin nebigu halkaas nimanka nasaabiinta ahoo abtirsiimada sameeyo cadnaan hadday dhaafiyeen been bay sheegeen wadahaba waxay ku tageen jamcun min alculamaai qaar ka mida ah culammada siirada iyo abtirsiimaha iyo ansaabta ilaa jawaazi rafci nasabi fawqa cadnaan abtirsiimaha in kor looga qaado cadnaan oo la dhaafin karo cadnaan mudacifiina iyagoo daciifinaya lilxadiisi almushaari ilayhi xadiiska tilmaamay oo nebigu sal ly slam uu yihi ilaa cadnaan haddii la gaarsiiyo wixii ka dambeeyo qofka tiriyay waa beenti xadiiskana waa daciif bay dheheen waana wadeen oo ilaa iyo waxay gaarsiiyeen nabiyullahi ibraahim qaalo waxay dheheen culamada qaarkeed ina bayna cadnaan wa bayna ibraahim calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim iyo cadnaan waxa u dhexeeya arbaciina aban afartan aabe bitaxqiiqi daqiiq markii baaritaan sugan la sameeyey kadib maaragtay culamada qaar baa sidaa tiri nasabka iyo taariikhda sheegto cadnaan ilaa iyo nabiyullaahi ibraahim waxaa u dhexeeyay dheheen afartan oday haddii sidaa la raaco nebi maxamed sal ly slam iyo cadnaanna koob iyo labaatan baa udhexeeyo waxay noqonaysaa marka koob iyo afartan oday inuu ka tirsanayo nebigu sal ly slam nabiy ibrahim ibraahim salaam marka waxaan waa waa waa history iyo taariikhdii hore waan dul maraynaa insha allahu faahfaahin badan ooma baahno waqad tafaraqad way kala firdheen oo way farcameen butuunu macad wiilkii macad ahaa awlaaddiisii oo min waladin min walad min waladihi nazaar wiilkiisii nazaar ahaa faraciisii ahaa qiila waxaa la yidhi lam yakun limacad waladun hayruhu wiil kalaba ma dhalin macad ninka la yidhaahdo wiil kalaba muusan dhalin sidaasaa la yidhi macadna waxaa dhalay cadnaan macad waa ina cadnaan cadnaanna wuxuu dhalay nazaar waxaa weliba la yidhi nazaar ma oge wiil kale ma dhalin laakiin nazar wixii ka farcamay waa bateen fa kaana waxa uu ahaa linazar nazar waxa uu dhalay arbacatu awlaadin afar wiil tashacabad minhum tasha afartaasoo tashacabad minhum ay ka farcameen oy ka tarmeen arbaca qabaa'ila cadiima afar qabiiloo waaweyn afartaa qabiilo oo macad ka farcamay waa iyaad anmaar rabiica iyo mudar halkaan markaan gaarnay markaan nimid baan waxaan ku soo dhacnay qabiilooyin marka la maqlay intii haddaan soo tirinay markii cadnaan laga reebo inta badan dadku mayna maqal laakiin afarta qabiil ee macad uu dhalay iyaad iyo anmaar iyo rabiica iyo mudar rabiica iyo mudar waa macruuf mudar waaba mida nebigu ku abtirso sala allahu alay salam rabiicana waa qabiilo weyn oo uu noo imaan doonaaye uu noo keeni doonaaye waa qabiiladii uu ku abtirsanayay musaylamatulkadaab oo siirada waxaan kusoo marnay musaylamatu musaylimatulkadaab markuu beenta sheegtay oo nebinimada beenta sheegtay nin ay isku qabiil yihiin baa u yimid wuxuu yidhi musaylamow waawa musaylamo ysaaliyo musaylamaha dhina waxaa tiraa rasuulka ilaahay uga dhe wuxuu yidhi warta rasuul ha ii dambeeye musaylamaha la ii geeyey waa loo keena wuxuu yidhi maxaa ku yimaada malag baa yimaada uu yidhi ma mugdi buu kugu yimaadaa mase meel iftiina iyo nuur maya mugdi buu iigu yimaadaa buli ma malag baa mugdi kugu yimaada haa malag baa mugdi iigu yimaada wuxuu yidhi ashhadu annaka kaadibun wa ana muxamadan saadiqun waxaan markhaati ka ahay inaad been sheegayso maxamedna uu run sheegayo wax khayr la mugdi maba bo nuur iyo iftiin bay ku imaadaan walakina kadaaba rabiica axaba ilayna min saadiqi mudar waan soo marnaa umani hadalkaas ninka reer rabiico beenaalaha ah beenaalaha reer rabiico runlowga reer mudar waxaan ka dooranaynaa on ka raacaynaa beenaalaha reer rabiico isagaa nagu cid ah ahay isagaa nagu cid ah marka rabiica waa qabiilka uu ku atirsan jiray musaylima iyo niman kale oo weliba sheegtay nebinimo sheegtay mudarna waa qabiilada nebiga sal ly slam uu ku abtirsado way noo imaanaysaa faahfaahinteeda marka halkan afarta wiil oos dhalay macad ibnu cadnaan oo ah iyaad iyo anmaar iyo rabiica iyo mudar hadda waxaan si fiican u fahamsannahay mudar inay tahay qabiilada nebiga abtirkiisa uu maro wa haadani alakhiiraani labadan ugu dambeeya waa rabiica iyo mudare humaa iyagu alladani kuwii weeye surad ay badatay butuunuhaa jilbahooda ay bateen jilbyadooda oo watasacda ay ballaaratay afkhaaduhumaa lafahooda iyo jilbahooda ay ballaarteen oo oo si fiican u firay wey fa kaana min rabiica rabiica waxaa ka ahaaday asad ibnu rabiica iyo wa wa canaza ana canzata ibnu rabiica wa cabdulqays ibnu rabiica wa abna wasil bakar iyo wa taqlab afartaa qabiilo kow iyo laba iyo saddex afartaa qabiilo waaweyn mid waa asad ibnu rabiica midna waa canza midna waa cabduqays iyo abnaa wasil abnaa wasilna waa kuway abubakar iyo taqlab iyo wa xaniifa iyo wakayriha intaasaa ka farcamay xaniifana ree bani xaniifana waxaa ka dhashay musaylamat lkadaab waad garanaysaan ree canazana waxaa ka dhashay aswad alcanazi waa ninkii nabinimada sheegtay ree asadna waxaa ka dhashay tuleyxat alasadi isna waa ninkii nabinimada sheegtay marka qabiilooyin ballaaran bay ahaayeen oo halkaa iyo najdi bay degi jireen bay bay degi jireen ayay degi jireen marka waaya watashacabad waxaa haddana waxay u kala baxday qabaa'ilu mudar mudar waxay u kala baxday ilaa shucbatayni cadiimatayni laba laf laba faraq oo waaweyn ahay rabiica intii hore u kala baxday soo ma aha mudar meeqay u kala baxday tashacabad qabaa'ilu mudar ilaa shucbatayni cadiimatayni laba lafood waaweyn bay u kala baxday waa labadee qays caylaan ibnu mudar iyo wa butuunu ilyas ibnu mudar qays caylaan ibnu mudar iyo ilyas ibnu mudar labadaasay u kala baxeen labadaa ilyas ibnu mudarna waa miday quraysh ka farcmi doonta fa min fa min qays caylaan qays caylaan waxaa ka dhashay banu sulaym wa banu hawazin reer bani sulaym iyo reer bani hawazin iyo wa banu katfan ahay banu katfan wa min katfaanna waxaa ka dhashay cabsun wa dubyaan laba qabiiloo cabsun iyo dubyaan la yidhaahdo iyo wa ashjac iyo iyo wakhaniy ibnu ucsur ree bani ashjacna waa taqaan hebe fulan ibnu fulan al alashjaci waad aragteen wax badan cabsu iyo dubyaanna laba qabiilo waxay ahaayeen gabayada maaragtay carab ashcaarta carabiga aada ugu badan yihiin oo afartan sanadood bay dagaalamayeen afartan sanadood bay dagaalamayeen marka cabsi iyo dubyaan in badan waa maaragtay gabayada waad ku arkaysaan marka intaas waxaa ka farcamay waa qays caylaan ibnu mudar wa min ilyas ibnu mudar waxaa ka farcamay ilyas ibnu mudar waa waa weli abtirka nebigaan ku soconaa kan hadda ilyas ibnu mudarka tamim ibnu murra wa hudayl ibnu mudrak mudraka wa banu asad ibn khuzayma wa butunu kinana ibn khuzayma qof baa muud ka soo baxsan aad uq u shanqarayo fadla muud ku noqo waya marka wa banu asad ibn khuzayma wa butunu kinana ibn khuzayma kinaanadana waa aftirkii nabigaan ku soconaa sal alla alay slam wa min kinana kinanana waxaa ka dhashay qurayshun quraysh wahum ayaguna qurayshna awlaadu fihr ibnu malik ibnu nathar ibnu kinaana wey ahay wanta wanqasamad way uqaybsantay qurayshun quraysh waxay uqaybsantay ilaa qabaa'ilin shata qabiilooyin kala duwan wa min ashhariha waxaa ugu muhiimsan oo ugu caansan qabiilooyinka quraysheed jumax fulan ibnu fulan aljumaxi waa maqli jirteen wa saham wa cadiy wa makhzuum wa taymin wa zuhra soo ma jeedid waxaa lasoo galay hadda saxaabadii waaweynaa ahay asahmi alcadiy waa cumar bin khadaab almakhzumi waa khaalid bin welid iyo ay sheegeen abujahli laftay ka dhasheen wa taymin waa laftuu ka dhashay abubakr wazuhra wa butuni qusay ibnu kalaab wahiya qusay ibnu kalaab lafihiisa wahiya cabdudaar ibnu qusay wa asad ibnu cabdilcuza ibnu qusay wa cabdi munaaf ibnu qusay marka qusay ibnu kalaab wuxuu u kala baxaa cabdidaar ibnu qusay iyo asad ibnu cabdilcuza ibnu qusay iyo cabdimanaaf ibnu qusay cabdimanaaf marka waa laftii nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa hadda waxaan ku soconnaa dariiq la fahmayo ahay wuxuu kaaga soo bilaabay nabiy llahi ibrahim soo ma jeedid ismaaciil buu kuusoo mariyey cadnaan buu kuusoo mariyey mudar buu kuu soo mariyey soo ma jeedid qoraysh buu kuu soo mariyey ahay qusay ibnu kilaab buu kuu soo mariyey cabdimanaaf baa hadda maraynaa cabdimanaaf cabdimanaafna waa nebig sal ly salam waad garanaysaan saddex oday buu ka joogaa cabdullaahi cabdimutalib haashim cabdimanaaf baa ku xiga marka cabdimanaafkaasna waa inaa qusay ibnu kilaab wey wa kaana min cabdi manaaf cabdi wuxuu dhalay arbacu fasaa'ila afar lafood halkaa markii la marayona si fiican uqabataa lagaa rabaa ree cabdi manaaf meeqaa la isku yihahdaa afar lafood cabdu shamsin wa nawfal walmutalib wa haashim wa haashim afartaa lafood waa ibna wa waa ilmo maaragtay cabdi cabdishamsin yaa ku abtirsado cuthmaan binu cafaan iyo abu sufyaan iyo ree bani umayaod garanaysaan waa ree bani cabdishamsi wey nawfalna waxaa ku abtirsado jubayr ibnu mudcim ibni cadiy saaxabigeed garanayseen mudalib iyo laftii nebiga oo hashim ah afartaa lafood waa cabdi cabdimunaaf wey wa baytu hashim gurigii ree hashim huwa asagu aladii beytkii weeye istafa allahu minhu ilaahay uu ka xushay sayiduna muxamadin sayidina muxamed ibni cabdillahi ibni cabdilmutalib ibni haashim nabiga wey sala allahu alayhi wasalam qaala sala allahu alay slam nebigu wuxuu yidhi in allaha ilaahay istafaa wuu doortay min waladi ibraahim awlaadi ibraahim ismaaciila buu ka doortay wastafaa wuu ka doortay min waladi ismaaciilana kinaanuu ka doortay wastafaa min kinaanana qurayshan buu ka doortay wastafaa min qurayshana bani haashim buu ka doortay wastafani anigu iga doortay min bani hashim reer bani hashimna anuu iga doortay yiri nabigu sala allahu alay wasalam xadiiskaas a muslimku ku qoran ah. iyo sunankaba qaar kamid a ah. waa sidaa marka nebi maxamed sala allahu alayh wasalam abtirkiisu ismaaciil buu galaa nabilah eh, nabiyullahi ismaaciilna waa ina nabiyullahi ibrahim marka markii lagu weydiiyo nebigu waa reer bani hashim waa reer bani cabdimunaaf waa quraish waa reer bani kina eh, kinaana waa maaragtay wuxuu gelayaa markaas maaragtay nabiyullahi ismaaciil kadibna nabiyullahi ibraahim calayhi salaam wacan ilcabaas ibni cabdilmutalib waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulullahi sal sl rasuulka ilahi wuxuu yihi in allaha ilaahay khalaqa wuu abuuray alkhalqa abuurka bini aadanka makhluuqa fajcalanii wuxuu iga yeelay min khayri firaqihim firqooyinka midda ugu khayr badan wa khayrilfariiqayni labada firqo midda ah, sii khayr badan uma takhayara alla wuu ka doortay alqabaa'ila qabaa'ishi buu kala doortay fajacalanii wuxuu iga yeelay min khayri lqabaa'ili qabaa'il midda ugu khayr badan uma takhayara wuxuu doortay al wuxuu kala doortay albuyuuta qoysaska iyo guryihii fajacalanii alla wuxuu iga yeelay min khayri buyuutihim guryahooda quraysh oo dhan markii la isu geeyo guriga ugu khayr badan faana anigu khayruhum baan ahay kan ugu khayr badan nafsan nafasan xag nafsan xagga qof ahaanta wa khayruhum baan ahay beytan xagga raaskana midka ugu khayr badan waxaa lagu ta'wiiliyey nebigu khayru khalqi illahi waaya hataa ma jiro laakiin qabiilooyinka ugu khayr badan markii la leeyahay markaa iyada islaamka ka hor diin ma jiran dadku waxay ahayn iska asnaam laakiin as dadka sanamka caabudayo basikal khayr daraa quraysh ama reer bani haashim ama reer cabdimanaaf nebigu ka dhashay khaasatan reer bani hashim xagga martisoorka iyo safaraydo la la nooleeyo iyo ballantoo la ilaaliyo iyo runtoo la sheego iyo dulmigoo la diido iyo dadka socotada la sooro iyo xujayda oo la sooriyeeyo waxay ahayn dadkii qaabilsanaa bay ahaayeenbu ahay marka sidaas ayagoo khiyaar u ahaa oo islaamnimada ay ka maqnayd baa islaamka iyo hidaayadii yimaadeen sidaasay haddana waxay ku noqdeen dadka ugu khayr badan dadka ay ku noqdeen ahay waa sidaa kuwooda khayrka badanna la sheegayana waa kuwii islaamay abu abulahab oo kale iyo kuwii inkaarsi qaba islaamin islaamka dhibi jiray ayagoo marna khayr ma soo gelayaan ma soo gelayaan waaya <clears throat> marka badanaa waa taariikh hadda waxaan marayno waan dul maraynaa insha allahu fahaajarad way way guurtay cabdulqays cabdulqays way guurtay waxaan ka booda amayn laba sadar walama takaasara markuu batay awlaadu cadnaan cadnaan awlaadiisi markay bateen dib u noo celiyey tafaraquu way kala firdheen fi an fi fi anxaain shata meelo kala duwan iyo dhinacyo kala duwan iyo daafo kala duwan oo min bilaadi alcarabi dhulka carbeed ay ku kala faafeen ahay mutatabiciina iyagoo raacraacayo mawaaqif alqadri meelaha roobku ku da-o iyo wa manaabit cushbi wa manaabit lcushbi meelaha daaqu ka baxayo cawsku xoololey bay ahaayeen marka meeshii roobku la aadon bay aadeen ayay aadeen awlaadii cadnaan fahajarad way guurtay cabdulqays wa butuunu min bakr ibni waa'il baa guuray jilba ka tirsan reer bakr ibni waa'il wabuduun min tamiim iyo jilba ka tirsan reer tamiim ila lbaxrayni baxrayn bay u guureenoo fa aqaamu biha halkaasay degeen wa kharajad way soo baxday banu xaniifa ibnu sacab ibnu caliy ibnu bakar ila lyamaama reer bani xaniifana waxay u guureen yamaama iyo halkaa fa nazaluu waxay degeen bixajar meesha la yidhaahdo reer bani xaniifana waa qoladuu ka dhashay musaylima waad garanaysaan saxaabo badan oo khayr badan baa ka dhashay sumaamata ibnu usaal iyaa ka mid ahaa laakiin kan maadaama inkaar u qabay nebinimada sheegtay qabiilkiisuna ay taageereen ree bani xaniifa sidaasaa badanaa loogu magacaabayaa ahay wa kharajat banu xaniifa way way guurtay way baxday reer banu xaniifa ibnu cali ibnu bakar ilal ila alyamaamay u guureen oo fa nazaluu bixajar bay degeen ahay qasbat ilyamaama xajartaasoo qasbat ilyamaama yamaama caasimadeedii ahayd waa qaamad way degtay saa'iru bakar ibni waa'il qabiilooyinkii soo haray ee reer bakar ibni waa'il fii tuuli lardi ardi fii tuuli alardi dhulkii dheera ee u dhexeeya min alyamaamati ila albaxrayn halkaasay degeen ilaa sayfi kaadima ila albaxri sayfu kaadima meesha la yidhaahdo ila albaxri ilaa badda fa atraafi sawaadi alciraaq fa atraafi sawaadi alciraaq dhulka ciraaq dacaladeeda dhulweynaha ciraaq dacaladiisay degeen fal ublay degeen waxay kaloo degeen fa hayad bay degeen waxaana waa magacyo ubla iyo hayad iyo aswaad alciraaq iyo sayfi kadhima iyo waxaasoo dhan waa dhul magaciisa weeye halkaasay degeen <clears throat> intaasoo meelood bay degeen waa qaamad way way degtay taqlab biljasiirati alfuraatiya jasiiradda furaad webiga furaad hareerihiisa ah bay degeen reer taqlab wa minhaa waxaa ka mid ah reer taqlabna butunun jilbo kaanad ahaa tusaakinu bakran kuwa reer bakar la degan wa sakanad way degtay banu tamiim bibaadiyati albasra magaalada basra baadiyaheeda halkaasay degeen halkaasay degeen meesha hadda basra ka dhisan tahay baadiyaheeda halkaasay degeen qaamad way degtay banu sulaym bilqurbi reer banu sulaym waxay degeen bilqurbi min almadiina meel madiina u dhow min waadi lqura waadi lqura meesha la yidhaha ilaa khaybar ilaa sharqiyi almadiina madiina barigeeda ilaa xaddi ljabaleyn labada burood jabaleynka reer bani tay ay deganaayeen agagaarkeeda ilaa maa yantahi ila alxara ilaa meesha haartu ku dhamaato intaasna waxaa degay reer bani sulaym reer bani sulaym magaalada madiina duleedkeeday deganaayen wareeganaysa reer bani sulaym wasakanad way degtay thaqiifun reer bani thaqiifna waxay degeen bitaacif reer bani thaqiifna waa lafti uu ka dhashay curwata ibn mascuud athaqafi ninkaad garanayseen saxaabiga jaliilka hadda ka hor aan ka sheekeyno nebigu uu ku matalay inuu yahay saaxibu yaasiin ninkii suuratu yaasiin ay ka sheekayso kale inuu lamid ahaa isagoo addimayo qtorki intuu dacwada gaarsiiyey adimaya inay fallaar ku dhufteen waxaa kaloo ka dhashay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi waa garanaysaa bidaa'if bay degeen daa'if wa hawaazin ahay wa hawaazin hawaazinna waxay degeen fi sharqiyi maka maka barigeeda binawaaxi awtaas meesha la yidhaahdo hiya iyaduna cala aljaadati mid waxay ku taallaa bayna makata walbasra hawdaasna waxay ku taallaa bayna almaka walbasra basra iyo maka dhexdooda wasakanad way degtay banu asadna sharqiyi tayma tayma meesha laha barigeeda wa qarbiya alkuufa kuufa galbeedkeeda baynahum wa bayna tayma ayaga reer tayma waxaa u dhexeeyey diyaaru buk buxt buxtur min tay lafta buxtur la yidhaahdo reeday ka tirsan degaankoodii weyi wa baynahum iyaga iyo wa bayna alkuufana khamsul khamsu layaalin shan habeen socod baa yaa la ysaga socdaa shan habeen socod ayagii reer kuufa iyagii meesha kuufa la yidhaahdo shan habeen baa la ysaga socdaa wasakanad way degtay dubyaanu bilqurbi meel u dhow qabiilka dubyaan la yidhaahdo bilqurbi min taymaa ilaa xawraan halkaasay degeen marka waa qabiilooyin magacood iyo meelay deganeen magacood waxba marka hadda faahfaahin kala uma sii baahno wa baqiya way hareen bitihaama tihaama waxaa ku haray butuunu kinaana kinaana lafaheed qaar ka mida waa qaama bimaka maka waxaa degay iyo wadawaaxiyaha buduunu qurayshin quraysh baa degtay maka wa kaanuu waxay ahaayeen mutafariqiina kuwa ku kala firirsan kuwa kala firirsan oo laa tujmicuhum jaamicatun wax isu keena aysan jirin haba yaraatee ahay quud iyo qaanaan midna maysan wadaagi jirin quraysh shuqulna iskuma lahayn ahay ummadduna hadday sidaa noqoto oo taladu ka lunto oo isku xirnaan weydo marka dambe way baaba'daa ahay wa kana wa kaanuu waxaan qurayshi mutafariqiina kuwa kala fiirsanoo laa tujmicuhum jaamicatu wax kulmiyaba aysan jirin wax isu keenaba aysan jirin xataa nabaqa ilaa uu usoo baxay fiihim dhexdooda uu kasoo baxay qusay ibnu kilaab oo awowga sare oo nebiga sal ly slam ah fa jamacahum wuu kulmiyey wa kawana lahm wuxuu usameeyey waxdatan midnimo oo sharafad hum sharaftay oo sharaf u yeeshay oo warafacad min aqdaarihim qiimahoodana kor u qaaday markay midoobeen odagaa qusay ibnu kilaab baa usoo baxo mideeyey nidaam buu u dejiyey ayagoo dhan wuu isku duubay quud iyo qaaraan ba uga wadaageen waxa weeye markaasay sharaf yeesheen oo qiimo yeesheen markii ay kala maaragtay ay kala tafaraaruqsanaayeena wax qiimo ah midna maysan lahayn waana dabeecadda maaragtay lagu arkay sunnada rabbi maaragtay ilahi subxana tala sunnadiisa dadku hadday iskhilaafaan oo kala tagaan oo taladoodu lunto qiimo yeelan mayaan nin walba meel cidlaa bahal ku cunayaa haddii laakiin ay isu imaadaan oo taladooda intay mid u dhiibtaan ay maqlaan kaa oo isku dumaan meel laga soo gala male saasay marka quraysh ahaayeen qusay ibnu kalaab ayaa marka isku duway iyagoo isku duduway alxukmu walimaaratu fi lcarab xukunkii iyo imaaradii madaxtinimadii fi lcarabi carab yaa madaxa ayaase la xukumi jiray yaase la xukumi jiray carab dhexdeeda xiinamaa aradnaa markaan doonnay an natakalama inaan ka hadalno markaan damacnay an natakalama inaan ka hadalno can axwaali lcarabi carab axwaasheedii iyo arrimaheedii qabla lislaami islaamka hortii ra'aynaa waxaan oo nala qumanaatay an nadaca inaan isa soo hordhigno suuratan sawir musakaratan la yareeyey oo min taarikh min taarikhi alxukuumati walimaara taariikhdii carbeed ee xagga xukuumadda iyo xagga madaxtinimada iyo walmilali xagga diimaha iyo wal adyaani xagga diimaha fi lcarabi carab dhexdeed ahay waxaa la rabaa in laisbarbar dhigo la ogaado qiimaha islaamku leeyahay islaamku qiimaha u leeyahay waxaa la ogaan karaa markii la ogaado carabi maxay ku sugnayd say ahayd wuxuu yidhi marka siaan u maarata u qiimayno axwaashii carbeed waa inaan fiirino xukumadoodii madaxtinimadoodii imaarooyinkoodii diimahoodii siday ahaayeen hadda wuxuu kasoo baxay degaankoodii say u deganaayeen ahay wuxuu hadda gelayaa marka wixii xukun iyo siday wax u xukumi jireen iyo madaxtinimadoodii iyo boqoradoodii iyo diimahoodii iyo siday ahaayeen ahaya wuxuu yidhi maaragtay ra'aynaa waxaan aragnay xiinamaa goortii aradna aan damacnay an natakalama inaan ka hadalna can axwaali alcarabi carab axwaasheeda iyo arrimaheeda qabla alislaam islaamka hortii ra'aynaa waxaan aragnoo nala qumanaatay an nadaca inaan ishor dhigna suuratan muuqaal musaqaratan la yareeyey oo lasoo koobay oo min taariikhi alxukuumati walimaara taariikhdii xukuneed iyo madaxtinimeed iyo walmilal diineed milal iyo adyaanku waa isku mid iyo waladyaani diineed oo fil carabi carab dhexdeed xataa yas- yashula calayna si uu noogu fududaado fahmu lawdaaci xaaladii inaan fahano addaari'ati ee taagnayd cinda duhuuri lislaami islaamku markuu soo daahirayay xaaladii taagnayd iyo carabsay ahayd diin say ka ahayd cimaare xukun say ka ahayd dhaqan say ka ahayd deegaan say ka ahayd wax walba inuu laguu sheeguu rabaa islaamka wuxuu soo daahirayay n maaragta sidii carab u ahayd waxaa la yidhi shayga horaan usoo sharaxnaye markaad shayga kala ogaataad ogaan kartaa qiimihiisa nabad haddaad haysato nabadda qiimaheed matalan ilaa colaadaad aragto caafimaad haddaad haysato caafimaadka qiimihiisa ma fahmaysa ilaa xanuun kugu dhaco jirato soo ma jeedid xorriyad haddaad haysato xorriyadda macneheed ma fahmaysa ilaa lagu xelood xabsi aragto xabsi gasho yacni islaamka macaankiisa waxaa la arki karaa markii la istiimiyo carabi say u nooleyd qabla alislaam say ahayd maxay maxaa diin u ahaa say u dhaqmi jireen ahay wuxuu yidhi kaana waxay ahaayeen xukaamu ljaziira jaziiradu jaziirat lcarab madaxdeedu xiina goortii bazakad ay soo baxday shamsu lislaami islaamka qoraxdiisu markay soo baxday xukaamtii jaziirat alcarab waxay ahaayeen qismayni laba qaybood qismun minhum qayb iyaga ka mida mulukun boqoray ahaayeenoo mutawajuuna taaj la saaray oo la caleemo saaray oo la boqray bay ahaayeen ilaa annahum laakiin ayagu nimankaa boqorada ah fi lxaqiiqati sida dhabta ah kaanuu waxay ahaayeen hayra mustaqiliina kuwa aan madax bannaanayn ma madax banaanay wuu noo keeni doonaaye niman carab oo boqorro ah oo qaarka xagga iyo galbeedka xigana ay ku xiran yihiin nimankii ee roomaanka oo sham ka talinayay qaarna ay ku xiran yihiin nimankii faris boqortooyadii faris boqorrana iska sheegto laakiin aan aan maaragtay amarka la siiyo oo la xukumo sida hadda kuwa carbaha caalamul islaami xukumo oo kale kuwa wixii la rabo loo yeeriyo sidaasay ahaayeen bal kaba sii hooseeyaba ayay ahaayeen qismun qayb oo minhum ka mida mulukun mutawajuun ay ahaayeen maaragtay eh, niman boqoro ahoo taaj saaran yahay ilaa anahum laakin iyagu fi lxaqiiqati kaanuu gayra mustaqiliina way ahaayeen kuwaan madax banaanayn wa qismun qis qaybna hum ayagu ru'asaau lqabaa'il bay ahaayeen qabiilooyinka madaxdooda iyo walcashaa'iri tolweynaha madaxdooda nabadoonno ogaasiyo salaadiino garaado waxaas raba ugu yeer nimanka qabaaisha xukumay ahaayeen lahum waxay ahayd nimankaasi maa lilmuluki waxa ay leeyihiin boqorada oo min alxukmi xukun ah iyo awood iyo walimtiyaazi iyo weliba siyaada wax gaar ah kuwa qabaaishaaba sii xog badnaa sida boqorada oo kale bay iyaguna awood lahaayeen iyo weliba imtiyaaz waxyaala u gaar oo la siiyo oo si gooni a ah loo siiyo ninka madaxda wa mucdamu ulaai kuwa badankooda qabaaisha ka taliyo nabadoonada ah kaanu waxay ahaayeen calaa tamaami alistiqlaal kuwa madax banaan oo madax banaani ku jiro ayaga cid waxuma yeelin jirin maxaa yeelay qabaa baa hoos iyo hoos tegi jir ama kuwa wax loo yeerin jiray oo la xukumay boqoraday ahaayeen boqor muu ahaanaya hadduusan amarka qaadan ninkan laakiin waa kaba qabiil qabiilkuna maalin meel buu u guurayaa cid uu ka amar qaata o male wa rubama waxaa laga yaabaa kaanad libacdihim qaarkood inay u sugnaatay tabaciyatun dabadhilifnimo limalikin mutawa eh, mutaw mutawaj mutawij nin boqor hoo mutawij ah oo taaj loo saaray inuu hoos tago tabiciya inuu u yahay dabadhil fadhina waxaa tidhahdaa hoos hoostag inuu yahay inuu inuu hoos imaado nin boqor hoo kuwa taajka loo saaray ah ayaa laga yaabaa walmuluuku boqoraduna mutawajuuna waxaa taajka loogu xiray walmuluuku lmutawajuuna boqoradii taajka loo xireen hum iyagu muluuku lyamani boqoradii reer yemen wa muluuka ala kasaan boqoradii reer ala kasaan wa muluuku lxiira boqoradii reer xiira iyo wamaa wamaa cadda haaulaai wixii kuwaa ka soo haray oo min xukaami ljaziirati madaxdii jaziirat lcarab ahaa falam ha waxaad tidhaahdaa boqorradu waxay ahayn walmuluku lmutawajuuna waxay ahayn hum ayagu almuluku lyaman walmuluku alkhassaan iyo wamuluku lxiira ree yaman iyo ree alkhassaan iyo ree xiira saddexdaasaa boqora ah kuwa taajka u saaran yahin boqortooyada sheegto wamaa cadaa haaulaai wixii kasoo haray intaa oo min xukaami aljaziira jaziiradda madaxdooda ka mid ah falam takun lahum tiijaanun falam takun lahum ama sugnayn tiijaan taajaj uma sugnayn oo taaj ma maxrnay ayagu boqortooyo ma sheegan jirin carabta boqortooyada sheegan jirtay waa boqortooyadii yemen boqortooyadii ala kasaan ala kasaan nimankii kasaasinada ahaayo al kasaan la yidhahay degi jireen oo loogu magac daray waa nimankii xaggaa iyo sham dariska laahayo room dariska laahaa wey iyo wa muluk ulxiira saddexdaasaa boqoro ahaa oo carab ah oo awoodihii waaweynaa markaasi boqortooyinka waaweynaa ee bari iyo galbeed rome iyo faris ku tiirsanaa wamaa caddaa ulaai wixii ka soo haray kuwa iyaga oo min xukaami aljaziira madaxdii jaziirat alcarab ahaa falam takun lahum tijaanun wax taajaja ah, uma sugnayn uma sugnayn ahay marka almaliku bilyaman ayaan ka bilaabeynaa insha allahu tacaala darsigeena soo socdo biidni illahi tacaala kan halkaasaan ku joojinaynaa laba habeen laba cashar oo soo socda ama saddex cashar oo soo socdo ama afarta cashar oo soo socda insha allahu tacaala waxaan ku jiri doonaa carabta iyo qaabkay ahayd waxaan gaari doonaa insha allahu tacaala axwaashoodii xagga siyaasadda iyo maaragtay xagga diinta iyo diimahoodii kadib insha allahu tacaala siday u noolaayeen xagga xaaladooda ijtimaacigan ku xujin doonaa xaaladooda iqtisaadku ka hadli doonaa haddana ikhtilaafkoodii iyo siday ahaayeen kadib nasabu nebi baan geli doonaa insha allahu tacaala dhowr dersi oo soo socdo waxaan ku jiri doonaa insha allahu taariikhdii carbeed kadib baa nasabka nebiga sal ly slam bilaabi doonaa biidn illah barak allah fiikum ashirkan caawa intaas ku iyaa jazakum allah khair asalamu calaykum waraxmat ullah